بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آه سورة الفرقان ينكب الله بين أول كذا إلى آية لبعتنات سورة الفرقان وسورة دي شنية لبعتنات ترتيبك قرآن كريم آية هذا واتضباطا يتضباط سورة دوا مكي وي سورة دوا مكي وي من السور المكية yay ka mid tahay qodobka ugu weyn ee laga faa'iidaysan doono qodobo badan bay leedahay quraanka kariimka ah nadaafadiisa iyo inuu xaq yahay yaa yaa la sheegaya dacaayadii ay gaaladu fidiyeen yaa la baabi'inaya tabaaraka waxaa nasahan oo sareeya aladii allaha nazala dejiyey alfurqaana xaqiya baadil kala sooce qur-aanka kariimka calaa cabdihi addoonkiisa ku dejiyey maxaa loogu dejiyey liyakuuna adoonku inuu ahaado lilcaalamiina khalqiga nadiiran ku diga oo dignin bixiyo ah alladii allihii baa soo dejiyey qur-aanka lahu uu alla u sugnaaday mulku samaawaati samada lahaanshaheeda waalardi oo walam yatakid aan yeelanin waladan ilmo walan yakun lahu uuna usugnaani sugnaanin shariikun wax ku weheliya mulki tasarufka wakhalaqa wuu abuuray kula shayin shay la arka kulligii faqadarahu wuu habeeyey wuu qadaray taqdiiran qadaridood siduu ugu talagalay buu shay walba u sameeyey alla subxaana wa tacaala wuu sareeya allahaasaa soo dejiyey qur-aanka kariimka ah oo furqaan lagu magacaabay furqaan xaq iyo baatil kala sooce mumin iyo gaal kala sooce qur-aanka uu calaamo ah xaq iyo oo lagu kala garan calaa cabdi meelaha ugu sharaf badan yaa nabiylahi maxamed adoonnimo lagu sifeeye wey inamaa ana cabdullaahi warasuul suuratu isra iyo suuratu kafi iyo meelaha ugu fiican yaa lagu soo nabiga addoominimadiisa laa tadrunii kamaa adrat nasaara ciise bna maryama ha igu xadgudbina sida nasaare ciise binu maryama ugu xadgudubta inamaa ana cabdullahi warasuul bu nabigu marka allahaasaa soo dejiyey maxaa nabiga loogu soo dejiyey qur-aanka caalamka inuu udigo gebi ahaan caalamka inuu udigo risaaladiisu waa caam nabi nuuxun bay risaaladiisu caam ahayd oo dee khalqigii markaa joogay loo wada diray allah soo dejiyey qur-aanka waa kee allaha samada ardada iska leh allaha aan ilmo samaysanin allaha aan shariig lahayn mulkiga wax ku weeliya wa khalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiira qadarahu wuu xadeeyey shay walba taqdiiran xadeyn midba shay walba su ugu tala galay yuu ka dhigay shay walba su ugu talagalay yuu ka dhiga alla subxaana watacaala tabaaraka waxaa sareeya alladii allihii baa sareeya nazla dejiya alfurqaana xaqiyo baadilkala sooxe calaa cabdihi addoonkiisa nabiylahi maxamed ku dejiyey liyakuuna inuu ahaado nabiylahi maxamed addoonkaasi nadiiran kii u dega lilcaalamiina khalqiga u dega waa risaalo caam alladii allaha soo dejiyey alladii ka weeye lahu alla uu sugnaaday milku samaawaati waalardi samada iyo ardada tasarufkooda iyo lahaanshahooda walam yatakid aan samaysanin waladan ilmo aan samaysanin walam yakun lahu uuna u sugnaanin shariikun wax ku weheliya filmulki lahaashihiya tasarufka wax ku weheliya ma leh wa khalaqa wuu abuuray alla kula shayn shay la arkaa faqadarahu wuu habeeyey wuu qorsheeyey wuu xadiday taqdiiran xadididoo mid walba siduu ugu talagalay yuu u sameeyey watakaduu waxay min duunihi alla keyrkii aalahatan ilaahya kooxa ilaahyahaasoo laa yakhluquuna aan abuurayni shay shayna haba yaraatee wahum iyagana yukhlaquuna la abuuray walaa yamlikuuna aan u hananaynin lianfusihim naftooda darran dhib iska difaaci walaa nafca nafci soo shiidasho walaa yamlikuuna aan milkii karaynin mowtan mawd iyo geeri walaa xayaata nolol walaa nushuura kuwaasa ilaahay ka dhigtay allihii soo dejiyey nebiyullaahi maxamed ee samada iyo ardada abuuray ee isagu iska lahaa ee nebiyullaahi maxamed soo dejiyey inuu dadka u digo qoladii gaalada ahayd waxay yeeleen ilaahyo kooxay samaysteen oo ciiddaa ka fara badan waa ilaahyo aan waxba abuuri karaynin iyagana makhluuqahoo la abuuray naftooda xataa waxuma tari karaan dhibna iskama difaaci karaan waxma dili karaan waxma nooleyn karaan waxma soo bixin karaan markii wixii dhinto lasoo nooleeyo intaa midnaba waxaase ilaahay ka dhigteen way iska agtaagan yihiin wax alla waxay yihiin way garanayaan qaar fara badan baa fahamsan waxaan inuu wax matara yahay markii la yidhaha maxaad u caabudaysaan maa nacbuduhum ilaa liyuqaribana ila allah bay ku leeyihin ilaahay baan leenahay idinku ergeyen maxaa alla u ergey waa qoriga meesha taagan watakhaduu waxay yeesheen min duunihi alla kayrkii aalihatan ilaahyo laa yakhluquuna aan abuuraynin shay-an shayna aan abuuraynin wahum iyagana yukhlaquuna la abuuray walaa yamlikuuna aan milkiyin lianfusihim naftooda u milkiyin daran dafca darin dhib iska difaaci walaa nafcan jalba nafcin nafci soo jiidashadii walaa yamlikuuna ma milkiyaan mowtan dhimasho iyo dilid walaa xayaatan noolayn walaa nushuuran soo bixin markuu ruuxu dhinto soo bixintiisa waqaala aladiina kuwii waxay in haadaa maa haadaa qur-aankani ma aha ilaa ifkum been mooyaane iftaraahu muxamed baa been abuurtay bay idhihiin wacaanahu waxaa ugu kaalmeeyey bay idhihiin caleyhi iftiraha qowmu qom aakharuuna oo kale allah wuxuu leeyahay faqad jaa-uu way la yimaadeen dulman iyo wazuuran been bay la yimaadeen qaaluu mar kale waxay yidhaahdeen huwa waxaan uu nabiyullaahi maxamed wataayo asaatiiruulawaliina waa kuwii hore sheeka baraleydoodii igtatabaha wuu soo qoray dad buu ka soo qoray fahiya asaabiirtaa jumla waa loo yeedhin caleyhi dushiisa bukratan aroortii waa siilan galabtii labada waxyaabaha ay nabiga ku yidhaaheen waxaa ka mid ah gaaladii waxaanuu nabiyullaahi maxamed wadho waa ifkii isagaa been abuurtay cid kalena way ugu kaalmaysay bay yidhahdeen niman addoommo ahoo nasaaro ahaa jibri iyo cadaas iyo yasaar iyo niman ahoo carabtu ay addoommo ulahayd oo nasaaro ahaa oo muslimay buu nabigu u tegi jiro dee dhaqaalayn jiray oo wax u sheegi jiray marka waxay leeyihin kuwaas yuu ka soo bartay bay waa amuur dadkoo dhani ay wada og yihiin nabiyullahi maxamed iyagu ku dhex dhashay weligii isagoo meel cilmi u doona lama arag weligii isagoo wax la qori lama arag ka hor iyo kadib midna isagoo wax qori lama arag isagoo cid wax ka dhegaysanna lama arag isagoo waxaan sheegina lama arag isagoo been sheegi lama arag marka cid waliba way garanaysaa inay beena la yaal yihiin waqaala aladiina ku waxay dhaheen kafaruu gaaloobay in haadaa maa haadaa kani ma aha bay dhaheen oo nabiyullaahi wata iyagu nabi uma yaqaaniin ilaa ifkum been mooyaane iftaraahu been abuurtay wacaanahu waxaa ugu kaalmeeyey calayhi been abuurka qowmu qowm aakharuuna oo kale waa nimanka adoomaha ah oo nasaarada ahaay oo muslimiin wey allah wuxuu leeyahay faqad jaa waxay la yimaadeen dulman gardaro iyo ulmi iyo wazuuran been bay la yimaadeen wa qaaluu waxay dhaheen huwa quraankan aankan uu ninkani wataay asaadiiru waliina waa kuwii hore sheeka baralaydoodii igtatabaha wuu soo qoray bayidhi weligii nabi wax ma qorin kahor iyo kadib midna fahiya asaadiirtan tumla waa loo yeedhayaa caleyhi dushiisa bukratan arootii iyo waasiila galabtiiba allah muxuu ugu jawaabay qul waxaa tidhaa sidaa aad sheegteen ma ahee anzalahu waxaa soo dejiyey alladii allihii yaclamu sira waxa qarsoon ogaa oo fi samaawaati samada ku sugan iyo waalardi innahu alle kaana wuxuu ahaaday kafuuran kii dhaafan raxiiman oo naxariista alla wuxuu ku yidhi gaaladii sidaa been abuurka u samaysay sidaa aad sheegteen meh waxaa soo dejiyey allah samadii ardada waxa ku maqan ogaa waxa ku maqan baa layidhaha lama dhihin sirta ogi waxa muuqdana wuu ogyahay subxaana wa marka alla subxaana watacaala iyagoo heerkaa gaadhsan bu haddana ugu baaqi war tooba keenu leeyahay waa lidiin dambi dhaafiyo labada sifee alla leeyahay kufraanka iyo raxmadda yuu meesha soo dhigay iyagiibuu u baaqaya iyagii heerkaa gaadhsiisnaa yaa laleeyahy war raxmaddii alla way taallahay war ka faa'iidaystaa laleeyahay allah subxaana watacaala waxaa weeye nicmadiisu waa waxaan koobi karayn qul waxaa tidhi anzalahu qur-aanka waxaa dejiyey alladii allihii baa dejiyey yaclamu sira waxa qarsoon ogaa oo fi samaawaati samada ku sugan walardi ardada ku qabsoon innahu allahaasi kaana wuxuu aday kafuuran kii dhaafa raxiiman oo naxariiste waraxmaddaa ka faa'iideysa markay taa hore ku guuleysan waayeen oy ka hirgeli weyday oo cid weliba ay ogtahay nabiyullahi maxamed inuuna beenaalo ahayn wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa lihaada rasuuli rasuulkan waa maxay yaakulu cuni acaama raashinka cuni wa wayamsii socon filaswaaqi suuqaqa socono wax ka iibsan lawlaa unzila hallaa unzila maa lagu dejiye caleyhi dushiisa malakun malag oo fa yakuuna malagu mu ahaado macahu isaga maciisa nadiiran kii digniin bixiya aw yulqaa maa lagu soo riday ileyhi xaggiisa kanzun xoolo fara badan aw takuunu lahu mayuu ahaata jannatun beer beer bustaana taasoo yakulu minhaa uu ka cuno wa qaala aalimuuna aalimiintu waxay yidhaahdeen in tatabicuuna maa tatabicuuna ma raacaysaan ilaa rajula nin mooye masxuuran la sixiray nimankii majaajiirta ahaa ee qurayshta ahaa ee weliid binu makheyre iyo raggaas iyo raggii reer cabdishamsi yaa nabiyulaahi maxamed u yeedhay waxay war nin haddaad xoolo doonayso haddaad boqornimo doonayso boqor baanu kaa dhigaynaa haddaad xoolo rabtana waanu kuu ururin xoolo badan baan ku siinayna haddaad guud rabtana gabadhaas rabta yaanu kuu nigo waxaan iska daa bay yidhaahdeen markuu nebigu diidey iyo dhinacan kale isu bedeleenoo yidhaahdeen hadduu hadduu nebi yahay ma xoolo badan uu helo mayse beer janno oho masna amuu waa maxay ninka raashinka cunaya ee suuqaqa soconaya ee sidaasa maamalag lagu soo dejiyo iyay is yidhaahdeen waxaa waa iska walbahaale markii dambe wixii gaari doonay waaba loo dhannaa wa qaaluu waxay ma lihaada rasuuli rasuulkan maxaa u sugnaaday yakulu cunaya acaama raashinka cunaya wayamsii soconaya filaswaaqi suuqa socon de nabigu danihiisu suuqa kasoo ofsan jiray oo marmar ganacsibuuba suuqa u tegi jiray raashinkiisii alaabtiisu kasoo iibsan jiray lowlaa unzila hallaa unzila maa lagu dejiyo caleyhi dushiisa malakun malag oo malag u markhaati furo fa yakuunu ahaado maahu maciisa malagu nadiiran kii digniin bixiyo la digo oo waa runtii yidhaahda maa malag la helo aw yulqaa maa lagu soo rido oo lagu soo dejiyo ileyhi xaggiisa kanzun xoolo fara badan oo kayda aw takuunu may u ahaato lahu isaga jannatun beer masna ah yakulu minhaa uu ka cuno intuu suuqi iyo warwareegeysanayo oo sida boqorada reer ruum iyo reer faris musidooda ahaado qaysar iyo kisra musidooda ahaado nimankaas suuqa uma soo baxaan waqaala aalimuuna aalimiintu waxay yidhaahdeen in tatabicuuna maa tatabicuuna raaci maysaan haddaad ninkan raacdaan ilaa rajula nin mooye mascuuran la sixiray allah wuxuu leeyahay subxaanau watacaala undur bal eeg kayfa siday darabuu laka adig kuugu sameeyeen alamhaala misaalyo badan siday kuugu sameeyeen fadalluu way lumeen oo falaa yastadiicuuna awoodi maayaan sabiilan wada ay maraan mar hadday tan ku guuldaraysteen waxaan dacaayada fidiyeen mar hadday ku guuldaraysteen waddo kale kugu dacaayadeeyaan ma way soo afjareenba wixii oo dhan allah wuxuu leeyahay bal siday tusaalayaalku ugu sameeyeen dhowr mar waa saaxir mar waa shaacir mar waa majnuun mar waa masxuur intaasoo tusaalay nabiga usoo dhigeen intii oo dhan way ka hirgeli weyne way ku guuleysan waayeen waddo kaleo maraan marka male allah wuxuu leeyahay undur baleeg kayfa siday darabuu laka kuugu soo dhigeen oo kuugu sameeyeen alamhaala tusaalayaal fadalluu way lumeen intaasoo tusaale way ku guuldaraysteen falaa yastadicuuna ma awoodaan sabiilan waddo ay maraan oo kale tabaaraka waxaa nasahan alladii allihii baa sarreeya in shaaa hadduu doono jacala laka kuu yeeli khayran khayr kuu yeeli min daalika waxaa ay sheegi ka khayr badan gabdhahay kuu guurin iyo xoolahay ku siin iyo boqortinimada wax ka khayr badan allah hadduu doono ku janaatin beeruu ku siin tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru waadiyaa waijcal laka wuxuu kuu yeeli qusuuran daaruu kuu yeeli qolada quraysh iyo carabtu qasri waxay u yaqaaniin guriga dhagaxa ka dhisan bay daaru yaqaaniin guriga dhagaxa ka dhisan bay daaru yaqaaniin marka waa adduunka allah hadduu doono adduunku wuxuu kugu siin lahaa beero sidaa u barwaaqo ah iyo guryo dhaadheer buu adduunka kugu siin lahaa laakiin xikmadtiisa darteed yo sidaa doonta kuu yeelay oo nabiyullaahi maxamed waxaa lagu yidhi malag baa u yimid oo wuxuu yidhi waxaan weligaa adiga hortaa cid la siinin ha lagu siiyo kadibna aan la siin doonin risaaladaaduna sidaa ha ku ahto marna buu yidhi nabigu caleyhi salaatu wasalaam addoon baan ahay buu yidhi alla caabudayo marna gaajoon marna dhergi baan noqonayaa buu yidhi waxaasoo dhan marna buu marka allah subxaanahu watacaala hadduu doono waxaanay sheegaya wax ka khayr badan buu adduunka nabiga ugu samayn lahaa qolyaa ku fasiray aakhiro oo yidhi aakhiru waxaasi uga horeeya aakhira taa wuu waa la hubaaya laakiin aayaddu sheegaysa tabaaraka waxaa sarreeya alladii allihii baa sarreeya in shaaa hadduu doono jacala laka kuu yeeli lahaa khayran wax ka khayr badan min daalika waxay gabdhaha la guurina boqornimadii waxay sheegayaan jannaatin beeruu kuu yeeli hadduu doono tajrii ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru waadiyaan min taxti qusuuriha waasjaariha wayajcal laka wuxuu ku yeeli lahaa qusuuran daar heer sara bal waan toomi mahayaane kadabuu way beeniyeen bisaacati saacaddii bay beeniyeen waactadnaa waxaan u diyaarinay liman axad kadaba beeniye bisaacati saciiran naarta saciinaan u diyaarinay waxaa laleeyahay waxaasoo dhan waxa ku kalifi saacadday beeniyeen inayna rumaysnayn hadday saacadda rumaysnaan lahaayeen kuma raaci waayeen buu alla leeyahay subxaana wa tacaala bal kadabuu waxay beeniyeen bisaacati saacaddii qiyaamay u diyaarinay liman axad kadaba beeniye bisaacati saciiran qofku hadduu saacadda rumaysan yahay nabiga maba raaci waayaba iyo qur-aanka maba raaci waayaba idaa ra'athum saciiradii baa la tilmaamay idaa ra'athum markay aragto saciira min makaanin meel markay ka aragto baciidin oo fogo bidhaantooda ay aragto samicuu way maqli lahaa iyada xaaluu sugnaaday taqayudan cadho iyo wazafiiran guux waidaa ulquu markii lagu tuuro minhaa fiihaa naarta dhexdeeda makaanan meel markii laga tuuro dayiqan muqaraniina iyagoo isku xidhxidhan oo lugaha iyo gacmaha ka xidhan daco way u dhawaaqi hunaalika halkaa subuuran halaag bay u dhawaaqi hoognayay bay leeyihin halaag bay u dhawaaqi waxaa lilaa tadcu u dhawaaqina alyawma maanta subuuran waaxidan hoo keliya u dhawaaqina waduu dhawaaqa subuuran kaiira waxa idin haysa dhibaatadiisa hal hoog keliya ma aha boqol hoog baa idin haysata u dhawaaqa marka waxaa la yidhi markay dadka ahlunaarka ee loo diyaariyey markay aragto xadiis baa saxiix oo nabiga laga sheegay saxaabadaa weydiiso waxay yidhaahdeen ma indhay leedahay ha indhay leedahay laba indhood luqun bay soo bixin laba indhood leh oo dhega leh oo carab ku hadasho leh markaase waxay maqlayaan taqayudan wazafiira taqayudku waa cadho cadhadu marka sawd ma leh yacni cod waxay ka maqlayaan cadho ku jirto yay maqlayaan iyo guuxu maqlayaan ay guuxu waxay leedahay hala isiyo dadkii la ii wakaashay kuwa jabaabirada ihiyo kuwa beenaalayaasha ihiyo kuwa xaqa beeniya dadkaygii hala isiiyay leedahay way hadliba nabigaa sheegay inay hadlayso calayhi salaatu wasalaam idaa ra markay jahannama aragto min makaanin meel baciidin oo fog markay ka aragto samicuu way maqli lahaa iyada xaalusuna taqayudan cadho shanqadh cadho ku jirtay maql iyo zafiiran guux waidaa ulquu markii lagu tuuro minhaa naarta xaggeeda makaanan makaan dayiqan oo ciriiri a ah markii lagu tuuro muqariniina xaalay isku xidhxidhan yihiin oo mid walba shaydaankiisi ku xidhan yahay oo iyaga laftoodu gacmahooda iyo lugahoodu isku xidhan yihiin daco way u dhawaaqi hunaalika halkaa subuuran halaag bay u dhawaaqi waa subuuraah waxaa weeye cadaabka u horeeya waxaa la huwen shaydaan meelaha wejiga laga saari xagga dambena way ka jiidmi caruurtiisiina waa lagu soo markaasuu dhihi waa subuuraah waa subuuraah caruurtiisuna waxay dhihi waa subuurahum waa subuurahum bay dhihi shaydaan baa hor dhawaaqay dadki kalena way ka daba raacayaan waydaa unqu markii lagu tuuro minhaa naarta makaanan dayiqan ciriiri ah muqaraniina xaal isku xidhxidhay oo qof walba shaydaankiisii lagu xidhay daco way dhawaaqi hunaalika halkaas subuuran halaag bay u dhawaaqay allah wuxuu leeyahy laa tadcuuha u dhawaaqina saasaa lagu dhihi alyawma maanta subuuran halaag waaxidan oo keliyaha u dhawaaqina wadcuu u dhawaaqa subuuran halaag kaiiran oo fara badan un waxaa tidha baa l nabiyulaahi maxamedow adaalika ma ciqaabtaa iyo naartaasa khayrun khayr leh am jannatu lkhuldi jannadii ku waaridda allatii jannadii wicida almuttaquuna kuwa alla ka baqa loo ballan qaaday kaanad waxay u ahaatay lahum iyaga jannadaasi jazaan abaal iyo masiiran ayahoodii dambe meeshay ku dambaynayaan manaata khayr kuma jira iyagay la tahay waa idinkii lahaa annagaa xaqii ku taagane hadda ma wax khayra idiin leedahay bay ka dhigan ila ma khayr badna khayrba male marka jannada iyo naarta midkay khayr badan macnaheedu waxaa weeye waa kaad idinku sheegi jirteen inaad quman tihiin iyo kan midkay idin fiican wey midkay fiican wey bal jawaaba ka jawaaba ma jawaabi karaan qul waxaa tidhaa adaalika ma ciqaabtaasa khayru khayr badan oo wax khayrigi ku jiraa khayrba mayuu ku jiraa am jannatu lkhuldi ma takuwaarida jannadeedii allatii jannadii wicid almuttaquuna kuwa alla ka baqi loo ballan qaaday kaanad waxay ahaatay jannadaasi lahum dadka mutaqiinta ah jazaaan abaali wamasiiran ayahooda dambe lahum waxaa u sugnaaday fiihaa jannada dhexdeeda maa yashaauna waxay doonaan khaalidiina weliba way ku waarayaan kaana wuxuu ahday calaa rabbika rabbigaa dushiisa wacdan ballanqaad mas-uulan oo la weydiinay lahum maa baa meeshaa ku jira cunid iyo cabid iyo waxde aan la garan karin ilahay jannada wuxuu ugu diyaar gareeyey muminiinta maalaa caynu ra'an walaa udunu samica walaa khatara calaa qalbi bashar wax laga sheekayn karaba maaha allah subxaanau watacaala markaa ma yashaanu cinda rabbihim wey waxaan umalayn saddex ayadood iyo yalahumaa yashaanu cinda rabbihim qolyaa waxay yidhahdeen hadaad tidha dadka saalixiinta ehe dhintay u duceeyo ha baryen law maa yashaanu cinda rabbihim ba kudheh walaw maa yashaanu cinda rabbihim waa aakhiro adduunka qof wuxuu doona heli karaa ma jiro adduunka qof wuxuu doona heli karaa adduunka ma jiro nabilahi maxamed maalintii beder ee iyagoo saddex boqol iyo dhowr iyo tobana kun nin oo hubaysan ay soo horjoogsadeen waa kii gacanta intuu kor u taagay abubakar sidiiq markii dambe nabiga la hadloo yidhi isqabooji waa allah wuxuu leeyahay lahum dadka muminiinta waxaa u sugnaaday fiiha jannada dhexdeeda maa yashaana waxay doonaan khaalidiina way ku waarayaan kaana wuxuu ahaaday calaa rabbika rabbiga wacdan ballanqaad mas-uulan lagu isweydiin waxaa lagu fasiraa wacdan mas-uulan waa waajibo qaynuun waxaa inay alle la weydiisto oo alle inuu siiyo waajib isagu isa saare bay ku tahay waa mas-uulano rabbanaa waatinaa maa ka sidaana malaaigtaa alle u weydiino waxay dhihi allah dadka waxaad u ballanqaaday si hadda allana wuu ogyahay wuu ogyahay waa ballanqaad la isweydiinayo alla lagu leeyaho la weydiisanayo wey wa maalin bal hadda sheegoo xus yaxshuruhum alla uu soo shirinayo iyaga iyo wamaa yacbuduuna waxay caabudayaan min duuniillaahi alla keyrka ah fa yaquulu alla wuxuu ku dhihi kuwii la caabudayey a antum idinka miyaa adlaltum lumiyey cibaadi adoomahayga haa ulaa ee kuwana helunsan am hum mase iyagaa daluul lumay asabiila wadadii ka lum qiyaamaha markii la keeno macbuudiintii malaa'igtii iyo ambiyadii bilmatal cusayr oo kale iyo nebiyulaahi ciise oo kale wixii la caabudi jiray oo dhan yaa meesha lasoo turi markaasaa laleeyahay dadkan ma idinkaa lumiye mase iyagaa iska lumay jawaabtii wata waynoo taalla meeshay taalla qiyaamaha waa la weydiin kuwaasaa la weydiin anta qulta linaasi wa umiya ilaahayni min duuni illaah waa kii nabi saasaa la dhihi layidhi wayowma maalin bal hadda sheeg baa layidhi yaxshuruhum alla uu soo shirin iyaga gaalada ihiyo wamaa yacbuduuna waxay caabudayeen oo min duuni illaahi alla kayrkiah waxaay caabudayeen waa cusayr iyo ciise iyo malaa'igtii xataa asnaamtii waa lasoo xaadirin baa layidhi oo ilaahay baa ka hadlinaya fa yaquulu alla wuxuu dhihi kuwii la caabudayey wuxuu ku dhihi aantum idinka miyaa adolaltum lumiyey amhumase iyagaa dalluu ka lumay asabiila wadada qaaluu waxay dhihi khalqigii la caabudayey subxaanak allow nasahnaake maa kaana ma aha shaanigu yambaqi kii uu noo suubado lanaa anaga an natakid inaan yeelano min duunika adiga sokada min awliyaaa saaxiibanna caabuda inaan sokadaa yeelano walaakin matactahum waad u raaxaysay iyagii wa abaahum abbayowgood xataa nasu dikri ilaa waxyigii dikrigii waxay ahayd qowma qoom buuran oo halaagsamay qoladii la weydiiyey la yidhi idinkaa dadka lumiyey mase iyagaa iska lumay waxay ku jawaabi ilaahayo waad nasahan tahay cid aan adiga ahayn inaanu saaxiib la dhiganoo xidhiir la yeelano ilah waad ka nasahan uma baahnin waxna caabuda iyo waxaanu caabudoon midna aniga ahayn uma baahnin laakiin waxaa dhibka ku keenay muddaadayso iyo aabbayowgoodi iyo dadkii waad u wada raaxaysay markaasay waxyigii iyo rusushii bay iloobeen markaasay banaan keena sidan yidhaahdeen caqiidada xun waxan oo dhan waxa wey dikrigiibay iloobe iyo waxyi oo dhan bay iloobe qaaluu waxay dhihi kuwii la caabudayey markii layidhi midkaa dadka lumiyey subxaanak allow nasahnaati maa kaana yanbaqii nooma cunanto lanaa anaga an natakhida inaan yeelano min duunika adiga kayrkaa min awliyaa kuwa aan la yeelano oo na caabudo amaan caabudno walaakin matactahum waad u raaxaysay iyagiiyo wa abaahum aabbayowgood nasu dikri ilaa ay waxyigii iloobeen nasu dikra ilaa ay waxyigii iloobaan wa kaanuu waxayna ahaadeen qooma qoom buuran halaagsamay markaasaa qoladii baa lala hadlay marka qoladii wax caabudaysay yuu alla la hadlay muxuu dhihi faqad kadabuukum war way idin beeniyeen bimaa taquuluuna waxaad lahaydeen oo iyagaan caabudi lahayn aada lahaydeen famaa tastadiicuuna ma kartaan sarfan cadaab iska leexin walaa nasran gargaarna ma waman yadilm qofkii dulmiyo oo minkum idinka idin ka mid a nuduku waxaanu dhadhansiin buu alla leeyahay cadaaban cadaab kabiirana wey markii doodii dhammaatay oo qoladii lagu yidhi idinkaa lumiyey mase iyagaa lumay oo yidhaahdeen may iyagaa iskoodu lumay yaa qoladii lala hadli wax caabudaysay la idin beeni hadalkaad sheegayseenoo iyagaana lumiye aada lahaydeene haddee hadda maxaad haysaan cadaab iskama leexin kartaan gargaarna ma heli kartaan qof kasta oo dulmi sameeyana cadaabkaasaa la dhalansiin wey saasaa loogu jawaab waxaa lagu dhihi markii ay qoladii yidhaahdeen annaga ma aha faqad kadabuukum idin beeniye kuwii wax caabudi jirayo bimaa taquuluuna waxaad tidhaahdeen famaa tastadiicuuna ma awoodaan hadda sarfan cadaab iska leexin walaa nasran gargaar intaa midna ma awoodaan idinkiiyo asalaamtiinu toona waman yadlim qofkii dulmi sameeyo oo minkum idinka idin ka mida nudiqu waxaanu dhadhansiin cadaaban cadaab kabiiran oo weyn cadaabku alla kabiir ku sheegay maxay kula tahay wamaa arsalnaa ma anaan dirin nabiylahi maxamed qablaka adiga hortaa min almursaliina mursaliin ma anaan dirin ilaa on diraysa inahum iyagu layaakuluuna dacaama raashinkay cunayeen wayamshuuna way soconayeen filaswaaq waa jawaabtii hore markii hore war nabigan raashinka cunaya suuqa gelaya ee wax ganacsanaya en cidugu khidmaynayni sida boqorada reer faris iyo reer rumiyo yay yidhaahdeen iyagu waa boqor bay leeyihiin jawaabtii waatan marka rasuul kasta oo la diray oo la diray sidaa unbuu suuqa ugeli jirayo raashinka u cuni jiro dadka ulamid ahaa wama arsalnaa ma anaan qablaka adiga hortaa min almursaliina mursaliin xaggood ma anaan dirin ilaa un diraysa inahum iyagu layakuluuna acaama raashinkay cunayeen wayamshuuna way soconaya filaswaaqi suuqa jacalnaa waa yeelay bacdakum qaarkiin libacdi qaarkan fitnatan imtixaan baan ka yeelay tasbiruuna ma sabraysaa waa laisku kiin imtixaanay rususha waxaa lagu imtixaanay gaalada oo gaaladiibay iska soo horjeedaan oy wada hadlayaan qofkii qanigaha ah, faqiirkii baa lagu imtixaanay oo qanigu inuu qofka faqiirka ah uu wax siiyaa laga doonaya inaanu yasinoo caayin baa laga doonaya faqiirkuna waa imtixaano inuu naxasin baa laga doonaya ninkaa qaniga ahe walaalkii ah inuu naxasin baa laga rabaa qofka jiran iyo qofka saxiixa waa laisku imtixaanay ka jiran wuxuu baahan yahay wax dhaqaaleeya ka saxiixuna wuxuu baahan yahay wax dee ka mahad sheegto yuu baahan yahay kulli waa imtixaan e ma sabraysanbaa l kulligi imtixaan baa isku sigay culimada iyo dadweynaha waa laisku imtixaanay suuqa iyo dadka ka ganacsada waa laisku wax waliba waa imtixaan wey wajacalnaa waan yeelay bacdakum qaarkiin libacdin qaarka fitnatan imtixaan baan yeelay atasbiruuna ma wa kaana rabbuka rabbigaa wuxuada basiiran kii arka allah subxaanahu watacaala sidaa isugu keena imtixaanay ee qoladaa xaqa inoo soo dhigay ee nabiga jawaabtiisii inoo soo dhigay allahaasaa wax walba arko wax walba og kaana rabbuka rabbigaa wuxuu ahaaday basiiran kii arku ahaaday subxaanau watacaala wax walba